alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd qaala alimaamu malik raximah llah alqiraadu fi lcuruub hal yasixu an yakuuna maalu lqiraadi curuudan laysat binaqdin walaa bicayn qaala yaxyaa qaala malik laa yanbagii liaxadi an yuqaarida axada ila fi lcayn hakadaa yaquul laa yanbagii liaxad an yuqaarida axada ila fi lcayni an yadfaca liaxadin maalan fi lqiraadi ila an yakuuna caynan wa huwa aldahabu walfida walaa tanbagi muqaaradatu fi lcuruud yani laa yanbagii an yakuuna maalu lqiraadi badaa'ic laysat bicayn laysat bidahabin walaa bifida liana almuqaaradata fi lcuruudi inamaa takunu cala axadi wajhayn laa yaraa alimaamu malik raximahu llahu an yakuuna maalu lqiraad aladii yudfacu ila alcaamili an yakuuna curuudan qaala liana almuqaaradata fi lcuruudi laa takunu ila cala wajhayn almuqaarada fi lcuruud laa takunu ilaa calaa wajhayni wa kila alwajhayni mamnuuc alwajhu lwal ima an yaquula lahu saaxibu alcardi khud hada alcarda fabichu famaa kharaja min hamanihi fashtari bihi wa bic calaa wajhi alqiraad idaa kaana alqiraadu fi lcuruudi laa yaqacu ila calaa wajhayn wakila alwajhayni mamnuuc famacnaa dalika ana alqiraada cala alcuruudi mamnuuc alwajhu alawal an yaquula lahu saaxibu alcardi yacni saaxibu almaal almaalik yaquulu lilcaamili khud hada alcarda dafaca lahu mahala miata kiis min alqamxi qaala lahu khud hada alcarda ayb fabichu yabiicu hada alcarda yabiicu alcaamilu hada alcarda hada alcardu laa yakunu ra'sa almaal walakin aladi yakunu ra'sa almaal huwa hamanu hada alcard fayaquul fama kharaja min hamanihi yani ma yataxasalu min bayci hada alcardi min annaqdi ishtari bih wa yani taajir fiih idaa xasala laka naqdun aw caynun min hada alcardi bacda baycihi fashtari bihi wabic wataajir fiihi ala wajhi qiro ayib hadihi suura yadfacu ilayhi curuudan wayaqulu bic hadihi alcuruud famaa taxasala minha min athamani ijcalhu ra'sa maali lqiraad washtarii wataajir fi dali cala wajhi lqiraad ayib hadihi suura mamnuuca limaada takunu mamnuuca qaala faqad ishtarada saaxibu lmaali fadlan linafsihi min bayci silcatihi wama yakfiihi min ma'uunatiha hada huwa wajhu almanci limaada kanat hadihi asuuraةu mamnuucatan dakara alimaamu wajha almanci faqaal ishtarada saaxibu lmaali linafsihi fadla yashtarikaani fi الribxi mahala cala wajhi اlmunaasafa faida ishtarada axaduhma alcaamilu aw ilmaaliku sharطa zaa'ida cala dalika fahada الsharط ystalzimu wayaqtadii idkhaala sharطin aakhar calaa alribxi wa hada alidkhaalu yusabibu jahaalata alribxi fayamtanic idan alqira'a liannahu fi hadihi alxaala yaquulu lahu bic hadihi ayb hada alcaamilu yabiicu hada alcarda hada alcamal hada alcardu hadihi almusaawala yaxtaaju ilaa maal ilaa ujra wa hadihi alujra yarjicu aw hadihi alujratu tarjicu ilaa saaxibi ilmaal fasaarat hadihi almucaamalatu zaa'idatan cala alribxi binisbati lisaaxibi ilmaal kaanahu ishtarada ziyaadatan cala alribxi aladii kaana yastaxiquhu ishtaradahu زiyadة عlى ذلك qاl fqd اshtarطa صاaxiب الmaali fضlا لنfسh min byع silcath wma ykfiihi wma ykfi اlbayca min maunatiha min maunati الsilca fahadihi الsilca تxtaaج إilى naqliha و cardiha و bayciha fahada اlcmل aladi yaqumu bih alcaamil faa'idathu tarjicu ilaa saaxibi ilmaa fakaana saaxiba almaal ishtarada ziyaadatan calaa alribxi aladii itafaqa caleyh hadihi ziyaada faidan hadihi almucaamala mamnuucah min ajli ana fiiha ziyaadatu shardin min jihati saaxibi almaal ayib assuura alukraa aw yaquula ishtari bihaadihi silcati wa bic faidaa faragta fabtac lii mihla cardi aladii dafactu ilayka fain fadla shayء fahuwa baynii wa baynaka walacala saaxiba alcardi an yadfacahu ila alcaamili fi zamanin huwa fiihi naafiqu kahiiru haman uma yarudahu alcaamilu xiina yaruduhu waqad rakusa fayashtariihi bihulufi hamanihi aw aqala min dalik fayakuuna alcaamilu qad rabixa nisfa maa naqasa min hamani alcardi fii xisatihi min aribxi hadihi suura ukra an yaquula ishtarii bihadihi silca ishtarii bihadihi silcati wa bic idan hadihi silcatu hiya alatii takunu ra'sa almaal fi lqiraad faidaa faraqta ida intahayta wa ishtaqalta wa xasala ribxun faidaa faraqta yani min alcamal fi lqiraad fabta' lii mila cardi rajic lii mila cardi dafaca lahu miata kiis fayaquul ida taajarta wabda'ta washtarayta waاstamararta calى dalika fatra fi lakhiir yaquul rajic lii ra'sa maali wahuwa miatu kiis maala miatu kiisin min alqamxi fayaquul faidaa faraqta fabtac lii mila cardi fabtac lii mila cardi alladii dafactu ilayk wa huwa dafaca lahu kam miata kiis dafaca lahu kam miata kiis min alqamxi fayaquul fi lakhiir ya'lii waxasin lii ra'sa maala qiraadi ayb fain fadala shayun yani bacda maa yashtarii bihada almaali aladii biyadihi miata kiis in fadala shayun fahuwa bayni wa baynak bayni wa baynaka calaa alitifaaq ayib hadihi suura ayda mamnuuca wa faasida walimaam bayana wajha alfasaad qaala walacalla saaxiba alcardi an yadfacahu ila alcaamili fii zamaanin huwa fiihi naafiqun kahiiru thaman wajhu lfasaad huwa anahu yumkin ana saaxiba alcardi yadfachu ila alcaamili fi zamanin huwa fiihi naafiqun kahiiru thaman yani hada hadihi silca cindama kana yadfacu lilcaamili kanat qiimatuha gaaliya huna yaquul alriwaayatu haakada lacalla saaxiba alcardi an yadfacahu wa dukuulu an fii khabari lacalla laa wajha lahu walaa yajuuzu ila fi darurati sharci haakada yaquulu lwaqashi liannahu adkhala fii khabari lacalla hunaa an faqaala walacalla saaxiba alcardi an yadfacahu ila alcaamil ayib hada saaxibu lmaal kan maala cindahu situuna kiisan min alqamx maala wa siruhaa yowma an kana yadfac sita miat dinaar idan ra'sulmaal lilqiraad kam situuna kiisan min alqamxi ra'sulmaal kam situuna kiisan min alqamxi ayb qiimatuhaa kam sita mia maala situuna kiisan min alqamxi tusaawi sita miat diinaar maala fa baaca washtara baaca washtara bacdamaa baaca washtaraa wa dannaa ana alcaamil danna alcaamil annahu qad rabixa fi lmaal qaala saaxibu lmaal mayiz ra'sa maali rasu maalhu kam situuna saaca situuna saaca situuna kiisa ra'sulmaal kam situuna kiisa min alqabr yaquul uma yarudhu alcaamilu xiina yarudhu waqad rakusa alaan situuna kiisan min alqamxi tusaawi tusaawi matala miatayn diinaar fayashtariihi bihulufi hamanihi aw aqala min dalik yashtarii sitiina kiisan bikam bihulufi haman ishtaraahu matala bimiatayn lianna sita mia kam miataan fayashtarii sittiina saacan bihulu sittiina kiisan bihuluthi lmaali wa huwa mi'ata diinaar saan rakiisan fayakuuna alcaamilu qad rabixa nisfa maa naqasa min hamani alcardi fii xisati min arabxi alcaamil alaan saara lahu kam rabx rabix kam baqiya min sita mia alaan arbau mia nisfuhaa liman lilcaamil idan rabix rabixa maa naqasa aw nisfa maa naqasa min thamani alcardi lianna thamana alcardi qad rakus xataa saar bimiatayn faladii rakus baqiya min athaman bacda an kaana alcardu rakiisan kam saar kam baqiya arbacu mia bacdamaa saar rakiisan saar baqiya min ra'si maali kam arbac mia ida kaana alitifaaqu cala nisfi kam yakunu lahu saar lahu miatan istafaada alaan alcaamil istafaada ayb cagsuha aw yaakuda alcarda fii zamanin hamanuhu fiihi qaliil hamanuhu qaliil akhada sitiina kiisan bihamanin zahiid situuna kiisan yusaawi sitiina dinaaran maala alcardu rakiis jidda alaan wa saara ra'su maali lqiraad sitiina kiisan wa tusaawi kam sitiina dinaara uma taajar wa baaca washtara wa danna aydan annahu qad rabix ayb aw yaakuda alcarda fii zamaanin hamanuhu fiihi qaliil hamanuhu fii hada zamaan hamanu alcardi qaliil fayacmala fiihi xataa yakfura almaalu fii yadayh lakin اlmushkila alaan uma yagluwa dalika alcardu wayartafica hamanuhu xiina yaruddu alaan cindamaa alaba saaxibu ra'si almaal an yusafiya lahu ra'sa almaal saara alqamxu haali jiddan haaliya ayb fayashtariihi bikuli ma fii yadayhi yashtarii sitiina saacan sitiina kiisa bikulli ma fii yadihi min almaal min ra'si almaali wاribxi ayb alآan rajaca lahu sitiina kiisan laakin maa baqiya fii yadihi dirham man ilkhaasir alaan yaquul fayadhaba camaluhu wa cilaajuhu baطila hada alcamal linaftarid anahu ishtaqala caaman kaamila wa fi lakhiir lama ishtaraa sitiina kiisan maa baqiya dirham waaxid ayb hada alcamal kulu yadhabu baطila yaquul fahada qararun laa yaslix liana algarar maratan tastafiid wa maratan taksar falamaa kaana hada alcamal ida kaana ra'su lmaali cardan huwa mucaradun lian yastafiida maratan alcaamil kasuurati اluulaa wayakhsara marata ukraa kasuurati alakiira fakulu shayin fiihi qarar fiihi faa'ida wa yumkin an laa yakuuna fiihi faa'ida hada ararun laa yaslu hada qararun laa yaslu ayib fain juhila dalika bacdu nnaas qad laa yatasawar ana hadihi almucaamala laa tajuuz fayastamiru fiiha yaquul fain juhila dalika xataa yamdiya yani xataa yadkula fiiha wayastamira fiiha ma lcamal kayfa yusaxa qaal fain juhila dalika xataa yamdiya nudira ilaa qadri ajri aladii dufaca ilayhi alqiraa'a fii baycihi iyaahu wa cilaajihi fayucطaahu إida jahila axadu ana hadihi اlmucaamala la tajuuz walakin dakla fiiha wastamara wabaaca washtaraa ma lcamal yaquul yundar ila ujrati milihi hada alcaamil yundar ila ujrati milihi fi اlbayci wاshiraaءi wاlcilaaj fayucطaa ayb faidaa ucطiya ujratu milihi alaan kaana rasu maal rasu maali qiraad sitiina saacan fabaaca washtaraa waa xasala fii yadihi naqd alaan lamaa baaca washtaraa alaan saara fii yadihi naqdun yaquul alaan yusafaa fayaأkhud ujrata milihi wayaud waalmaalu aladii biyadihi min annaqdi yubda'u fiihi alaan qiraad uma yakunu lmaalu qiraadan min yawmi nabba min yawma nabba yani min yowma an taxawala ilaa naqdi wاجtamaca cindahu caynan wayuradu ilى qiraadi milihi uma yastamiru fi hada wayashtaqil wa fi اlakhiir yaakudu qiraada almithli fi lwal ajru lmithl alaan qulnaa hada alqiraad yastamir bacdamaa saara naqdan fii yadihi wa akhada alujra asaabiqa lilcamal asaabiq min ywmi an naba bada'a qiraadun jadiid lakin laysa baynahu wa bayna almaliki itifaaq cala qadri ribxi fayurjacu ila qiraadi lmithl hada mafhum alkiraau fi lqiraad yani maalu qiraa'a yaxtaaju ila camal yaxtaaju an tukra lahu dawaab xataa yusawar wa yunqal ila albilaad alati fiiha ribxun fahadihi alujra aw ilkiraa calaa man fi maali lqiraa hadihi alujra fi maali lqiraa qaala yaxya qaala malikun fi rajulin dafaca ila rajulin maalan qiraadan faishtaraa bihi mataacan ishtaraa hada alcaamilu mataacan faxamalahu ilaa baladin litijaaratin fabaara calayhi yani cala alcaamil baara maalu lqiraadi cala alcaamil baara hadii kas ada wahiya cindana aydan naqul baara nafs lmacna fabaara calayhi wakhaafa nuqsaana in baaca khaafa nuqsaana in baaca lamaa naqalahu ilaa suuq bakaara wajada ana أنه لو باع صار فيه خسارة ماذا يصنع يذهب إلى بلد آخر يقول فتكارى عليه على المال يعني اقترى لهذا المال دابة إلى بلد آخر ذهب به إلى بلد آخر فباع بنقصان لما ذهب ودفع أجرة النقل والكراء wadahaba ilaa balad aakhar aydan ma stafaada shay baacahu bikhasaara baaca binuqsaan faاktaraqa alkiraau asla almaali kulah hadihi musiiba yani istaqraqa alkiraau almaala kulah kaana almaal maala miatayn faxamalahu ila balad aakhar falamaa biica almaalu ladii biyadihi saar miatayn aydan faahadaa saaxibu lkiraam qaala maalik in kaana fii maa baaca wafaaun lilkiraa'i fabisabiili dalik ayb alaan lamaa naqla ila balad aakhar wadafaca ujrata annaqli wa baaca saara fiihi khasaara mal camal qaala maalik yundar in kaana fii maa baaca wafaaun lilkiraa yani in kaana hada almaal aladii baacahu bikhasaara yuqaطi ujrat alkiraa fabisabiili dalika yani falmaalu bisabiili dalika aladi cindii fabisabiili dalika fahadih hada almaalu fi sabiili dalika alkiraa hada almaal yudfac fi lkiraa ayb wain baqiya min alkiraa'i shay bacda asli lmaal baqiya shay yani dafaca fi lkiraa'i masalan miatayn wa baqiya mia wain baqiya min alkiraa'i shayun bacda asli lmaal kana cala alcaamili la baqiya min alkiraa'i shayun aakhar bacda ma istagraqa almaal istagraqa almaal wa baqiya aydan shayun aakhar almaal biica bimiatayn wاlkiraa alaaa mia ayb hadihi mia zaaida alaan laysa biyadi lcaamila shay intaha maalu qira wastaqraqahu lkiraa wa zaada alkiraau ayضa miatan hadi mia man yadfac qaala wain baqiya min alkiraa'i shayun bacda asli ilmaali kaana cala alcaamili walam yakun calaa rabi ilmaali minhu shayun yutbacu bihi lianna huwa aladii farad dakala hadihi almucamala cala jahaala wa huwa yataxamalu hadihi lmas-uuliya fahadihi almas-uuliyatu calayh walaa yutbacu cala almaaliki bishay laa yuqaalu lahu baqiya shay la yaquulu ana dafactu laka maalan waanhaytahu kulahu uma tatlubu minii maalan aakhar la anta lmas-uul yaquul kaana cala alcaamili walam yakun calaa rabi lmaali minhu shayun yutbacu bihi yani yutbacu birabbi lmaali wadalika ana raba almaal inama amarahu bitijaarati fi maalih qaala lahu taajir fi hada almaal falaysa lilmuqaaradi wa huwa alcaamil an yatbacahu bima siwa dalika min almaal yani laa yumkin an yadluba minhu maala aakhar يسدد به الكراء يقول أنا دفعت لك مالا كثير وأنت خربته الآن أنا أدفع مال آخر lا يقول كان ذلك يعني ذلك الكراء الزائد يتبع به رب المال لكان دينا عليه لكان على المالك دين آخر من غير المال الذي قاaرضه فيه دين آخر yusaddiduhu min gayri almaali aladii qaaradahu fiihi wa huwa maaluhu alkhaas yani yusadidu min maalihi alkhaas daynan calayhi laa yumkin an qaala walow kaana dalika yutbacu bihi rabu lmaal lakana daynan calayhi calaa rabi lmaal min gayri almaal aladii qaaradahu qaaradahu rabu lmaali alcaamila fiihi yani yusadidu min maalihi alkhaas laa yumkin ayb falaysa lilmuqaaridi an yaxmila dalika calaa rabi ilmaal alcaamil laysa falaysa lilmuqaaridi an yaxmila dalika calaa rabi ilmaal almuqaarid ayuu ظاهر أنه من فليس للمقارب فليس للمقارب أن يحمل ذلك على رد المال يعني العامل ليس من حقه أن يضع هذه الزيادة على رد المال لا هو الذي قصر وأس وأساء وأفسد التعدي في القراض الأصل ana alcaamila yashtaqilu bihada almaali fi اtijaarati faqط walaa yashtarii bidayn walaa yashtarii min hada almaali shayئa linafsihi walaa yucطii axada hibatan kulu hadihi min atacadi fi lqiraad inamaa طariiqaة اlqiraadi an yabiica wayutaajira faqط ilaa an yaxsula ribx faإida xasla ribxu xufida ra'su lmaal lirabi lmaal waqtasama albaaqi min arab hada huwa alasl lakin ida tacaddaa kayfa tuxal hadihi lmushkila qaala yaxya qaala malik fi rajulin dafaca ila rajulin maalan qiraaban facamila fiih farabix istafaad uma ishtaraa min ribxi lmaali yani ishtaraa min ribxi lmaali aw min jumlatihi jumlat lmaal wa jumlatulmaal jumlat lmaal huwa ra'su lmaal waribxu macan ishtaraa jaariya yo man kaana fiihi jawaari yushtarayna min baabi alistimtaac ishtaraa jaariyata fawati'aha faxamalat minhu uma naqasa almaal afsada almaal ishtaraha min almaal jaariyatan wawati'aha waxmalat fanaqasa maalu lqira ma la camal qaala in kaana lahu maalun ukhidat qiimat ljaariyati min maalihi ayb hada alcaamil ida kaana lahu maalun aakhar gayra alqiraad aw ribx alqiraad ukhidat qiimat ljaariyati min maalihi alkhaas fayujbaru bihi lmaal yujbaru bihadihi alqiimati almaalu maalqiraad fain kaana fadlun bacda wafaa'i ilmaal bacdamaa bicat iljaariyatu wa udiifa ilaa ra'si ilmaal wujida ana fiihi rabx yaqul fain kaana fadlun bacda wafaa'i ilmaali fahuwa baynahumaa cala alqiraadi alawal kam kaanat nisbat alqiraadi alawal bilmunaasafa alaan yaakudaan bilmunaasafa ayb wain lam yakun lahu wafaaun hada almaal lam yakun lahu wafaa biicat aljaariyatu xataa yujbara almaalu min samaniha wain lam yakun lahu wafaaun yani maa xasal fiihi ziyaada biicat aljaariyatu wa maa wafa maa wafat almaal yaquul wain lam yakun lahu wafaaun biicat aljaariyatu xataa yujbara almaalu min hamaniha xataa yukamala ra'sulmaali lirabbi lmaal waay maa baqiya ribxun fa haadihi cala alcaamil qaala maalikun fi rajulin dafaca ilaa rajulin qiraab fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan fatacaddaa hadi tushbih lula faishtaraa bihi silcatan wazaada fii hamaniha min cindihi ayib kaana cindahu maal lilqiraad ishtaraa silcatan bimiatayn miah dafaca min maali lqiraad wa miah min cindihi yaquul wazaada fii thamaniha min cindihi min maali khaas ayb alaan adaafa ilaa hada almaal silcatan nisfuha lahu wa nisfuha limaali lqiraad qaala maaliku saaxibu lmaali bilkhiyaar rabu lmaal bilkhiyaar in biyacat silcatu birabxi aw wadiicatin aw khasaaratin aw lam tuba kulluhu bilkhiyaar yukhayar saaxibu lmaal ayb kayfa takhyiir qaala in shaaa an yaakuda silcata akhadahaa in araada an yaakuda silcata akhadaha wa qadaahu yani qadaa rabu lmaali alcaamila alhaa tarjicu ila alcaamil almafcuul bihi tarjicu ila alcaamil waqadaahu qadaa rabulmaali alcaamila maa aslafahu maa aslafa alcaamilu min almaali fi silcati kam dafaca hada alcaamilu fi hada yaahudu hadihi aw tudaafu hadihi ilaa maali alqiraad ayb wain abaa in abaa almaliki yaqul la la ma aakhuda kaana almuqaaradu wa huwa alcaamilu shariikan lahu lirabbi lmaali bixisatihi min athaman fi namaai yani fi ziyaadati wanuqsan bixasabi maa zaada alcaamilu fiiha min cindihi kam zaadaha min cindihi mia faidaa rafada saaxibu lmaali an yusadida hadihi ziyaada waqaal laa usadidu shay-an kaana hada almuqaarad wahuwa alcaamilu shariikan lirabbi lmaali fi hadihi silca ayib fi namaai wa nuqsaan fain biicat maala ishtaraaha fi lawal bimiatayn miah min maali lqiraad wa mia min maalih alaan irtafacat sicruha fabacahaa biarbaci mia kayfa yaktasimaani fi hadi ziyaada hada yaakudu kam alcaamil munaasafa la ida kaanat munaasaf hada yaakudu miatayn hada yaakudu miatayn yani hadihi silca lahumaa munaasafata fi اlasli liana hada dafaca maal alqiraad dafaca miata min maali اlqiraad wa miata min cindihi qiimatuha alaan kam miatan biicat biziyaada biicat bikam arbac mia kam sayakunu lilcaamil miata ayb ifrid anaha biicat bikamsi bimia kam sayakunu lahu kamsi biicat bimia kam nisfuha kam kamsi yaquul kana almuqaaradu wahuwa alcaamilu shariikan lahu lirabi lmaali bixisatihi min ahamani fi nnamaa'i wanuqsaan bixasabi maa zaada alcaamilu fiiha min cindihi yundar ilaa maa zaad huwa aladii yuxadidu annisbah baynahu wa bayna almaal hada mafhum ayb qaala malikun رجل rajulin akhada min rajulin maalan qiraadan uma dafacahu ila aakhar facamila fiihi qiraadan bigayri ibni saaxibihi hada yaxsul waaxid yadfac maalan yaquul hada qiraad ishtaqil fiih هذا أخذ المال ذهب إلى شخص آخر قال أنا مشغول أنت اشتغل خذ هذا المال واشتغل يحصل هذا ولا لا؟ يقول ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه لكن الأول ما قال خلي واحد آخر يشتغل لا ما قال قال أنت اشتغل ما الحل؟ قال إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان يضمن lianna hada tasarufun gayru ma'duunin fiih faidaa xasar xasira maalu rabi lmaal hada alcaamil huwa almas'uul can hada nuqsan in naqasa facalayhi nuqsan ayb wain rabix qaala lisaaxibi almaali sharduhu min aribxi athaani ishtaqala wa xasala fiihi rabx ayb alribxu kaana itifaaq fiihi bilmunaasaba ayb almaalik yaakudu nisfan nisfu haani man yaakud yaquul uma yakunu liladii camila sharduhu mima baqiya min almaal aladii baqiya min almaal yani rabu lmaal akhada nisfahu lakin anisfu haani yataxaasabu fiihi alcaamilu awal walcaamilu haani walcaamilu haani lahu sharduhu hada mafhum ayb qaala malikun fi rajulin tacaddaa tacaddaa fatasallafa mima biyadayhi min alqiraadi maalan faibtaaca bihi linafsihi silcatan faibtaaca bihi silcatan linafsihi kan cindahu maa alqiraad akhada juzan minhu ishtara bihi beyta wahada yaxsul ayda ishtaraa beytan khaasan bihi qaala malikun in rabixa faribxu calaa shardihimaa fi lqiraad wain naqasa fahuwa daamiru linuqsaan mil suurati lula ayb mihaal aakhar wa huwa nafsuhu qaala maalikum fii rajulin dafca ila rajulin maalan qiraadan fastaslafa minku lmadfuucu ilayhi lmaalu maalan almadfuucu ilayhi almaalu wa huwa man alcaamil maalan istaslafa maalan yani akhada juz'an min almaal ishtara bihi silcatan linafsihi هؤلاء الناس اليوم يعني يشتغل في القراءة في الأخير يشتري بيتا يقول هذا البيت لي أنا من أين لك؟ من مال القراءة واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار صاحب المال أو رب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها يقول هذه أيضا في القراض هذا البيت في القراض طيب wain shaaa khallaa baynahu yani khallaa bayna alcaamili wa baynaha bayna silcati wa akhada minhu ra'sa maalihi kulah wain shaa yaquul kulu lmaal aladii ana dafactu laka dafactu ilayka iiti bih wahada lbayt laka ant yukhayar bayna hada wa hada qaala wain shaaa khallaa baynahu bayna man saaxib lmaal aw khallaa rabu lmaali bayna alcaamili wa bayna silcati yatrukuha lahu wa akhada minhu raasa maalihi kulah wakadalika yufcalu bikuli man tacaddaa fakulu man qasar hada xukmu imaa an yushaarika rabu lmaali fi hadihi silca in araada aw in ra'aa ana fiihi maslaxa lahu wa ilaa yaquul ana maali shuqul hadihi anta ishtarayta lakin ana lii maali alkhaas aladi dafactuhu ilayka rajicuu kulahu faqad wallahu aclam